noloshoodu ka dhex tumee cayaaraxow sharafay heedahooyaga kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal wiilkiinbah meel wala joogtaan si walbadana maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k nn wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale waa isniin taarikhda ku asiisantaa sagaalantanka bisha janaayo sanadka laba kun qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah xukuumadaha iiraan iyo baakistan oo ka wada hadlay khilaafkii udhexeeyey ee ka dhashay duqeymo dhinacyadu ay iswadaarsadeen toddobaadii lasoo dhaafay oon soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan ciidamada israa'el oo weli wada xasuuq ay ku hayn dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ay ku duqeynayaan khaza iiraan sidoo kale waxay beenisay inay ku lug leeyihiin weerar daroonis loo adeegsaday oo lagu dilay saddex askari oo ka mid ah eh, mareykanka iyana waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhageysan doontaan kuuriyada waqooyi oo iyana weli wada goodinta ku aadan inay sii wadi doonto tijaabada ay sameyneysa ee hubka casriga ah ee lagu farsameeyo wadanka qodobadaasi kuwa nagu soo kordho xubnihii joogtada ahaa warbixina gudaha iyo dibadda aad maqli doontaan iyo mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keen ورقتان أما يسجعون الساح وحضنا وليسيون أبونا نفسه بالسجدان أما يسجعون الساح وحضنا وليسيون أبونا معيا

waxaan heli jiray noloshaada awgeed qalbigeedu nuujiyo naad baan heestii waxaad maqlayseen eh, nayruus nayruusku waa ciide waa negi adduunyadu waa nuur galgacalkuye naruuroy waa nuur galgacalkuye nasteexoy sidaan kugu nabanahay hadaad iigu nudan tahay amaad iigu nugushahay iyoraa kale ayaa dhaafsaday heestan ay ku wada luuqeynayaen faaninta xarimo khaliif magool iyo maxamed suleymaan tubac allaha wada raxmade waxaa ahayd daafurka barnaamijka kulanka keyna maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaatanyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nnn cisiiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka gidriye cawiya subaho qaladu hore ee barnaamijka kulanka ingilgara dhegeystayaal aynu ku bilownay wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa isku shaandheyn ku sameeyey xubnaha golaha wasiirada oo iyagu markaa qaarkood wasaarada cusub loo magacaabay xubnaha markaa kamid noqon doona golaha wasiirada halka qaarkoodna markaa ay xiro ay markaa ka heleen eh, xukuumadda soomaaliya afayeenka xukuumadda farxaan maxamed jimcaale ayaa akhriyey digreetada kasoo baxda xafiiska ra wasaaraha ee lagu sameeyey qaar ka mid a ah xubnaha golaha wasiirada ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare waxaa saaka uu sameeyey magacaabis wasiiro cusub ee xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-isul wasaaraha mudane xamse cabdi bare markii uu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka ah markii uu arkay qodobka sagaashan iyo sideedaad faqradiisa labaad xarfaha a iyo ba ee dastuurka kumeelgaarka ah markii uu arkay qodobka boqolaad xarfaha a ba iyo ca ee dastuurka kumeelgaarka ah markii uu arkay ra-iisul wasaaruhu howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu tixigeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda xubnaha golaha wasiirada ee soo socda si loo dardargeliyo shaqada xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu magacaabay xubnaha soo socda kow mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka labo mudane cabdisalaan cabdi cali cabdisalaan dhaay waxaa loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guryeynta magacaabistani waxay dhaqan gashay saaka oo taariikhdu ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha janaayo labada kun iyo labaatan iyo afarta kadib markii uu saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi bare wabilaahi towfiiq afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayuu ahaa oo markaa akhrinayay digiraato kasoo baxday xafiiska ra wasaaraha oo iskushaandheyn lagu sameeyey xubnaha golaha wasiirada oo markaa wasaarada cusub amaan idhaahdee la magacaabay xubno cusub oo ka mid noqonaya golaha wasiirada dhinaca kalena waxaa markaa lasoo gabagabeeyey shir sanadeedka garsoorka dalka oo ay markaa furitaankiisaba ka qaybgaleen xubno kala duwan oo ay ka mid yihiin xildhibaano golaha wasiirada xubno ka tirsan guddoonka golaha shacbiga iyo sidoo kale kan aqalka sare oo iyagu markaa goobjoog ahaa ee daafurka ama furitaanka shir sanadeedka sanadlaha waxaana xubnihii ka qaybgale mid ahaa gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nur madoobe ugu dambeynna waa lasoo gabagabeeyey shirka sanadlaha ee garsoorka dalka waxaana laga soo saaray warmurtiyeed waxaana warmurtiyeedka warbaahinta u aqhriyey mid ka mid ah xubnaha ka tirsan hay garsoorka dalka oo isagu aqhriyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee laga soo saaray shir-sanadeedka garsoorka dalka ee lasoo gabagabeeyey shir-sanadeedka garsoorka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa uu ka qabsoomay magaalada muqdisho sideed labaatankii bisha koowaad laba kun labaatan afar sagaal iyo labaatankii bisha koowaad laba kun labaatan iyo afar shir sanadeedkan oo ah shir qaanuuni ah sida uu qabaa qodobka soddonaad ee xeerka nidaamka garsoorka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xeer lambar saddex laba iyo tobankii juun kun sagaal boqol lixdan iyo labadii shir sanadeedkan oo ah eh, kii lixaad oo si xidhiiri ah u qabsooma ayaa waxaa la qabtaa sanad walba bisha ugu horeysa wuxuuna ka dhacaa magaalada muqdisho eh, halku-dhigga sanadkan oo qaatay shirka ayaa ah kaalinta eh, kaalinta garsoorka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa kaalinta garsoorka ee maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa ayaa sanadkan u ahayd halkudhig ee shir-sanadeedka garsoorka dalka kursimaha madaxweynaha ahne gudoomiyaha golaha shacabka ee mudana sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa si rasmi ah u furay shir-sanadeedka garsoorka ee sanadkan qabsoomay shir waxaa kasoo qeyb galay hay-adaha garsoorka heer federaal oo ay ugu horeysa maxkamadda sare ee soomaaliya oo ah ayada dhigtay martigelisay shirka iyo xafiiska xerelelaha guud ee qaranka sidoo kale waxaa soo qayb galay macadka tababarka garsoorka soomaaliya iyo hay-adaha garsoorka heer dowlad goboleed sida maxkamadda sare ee dowladda puntland maxkamadda sare ee jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle iyo garsoorka gobolka banaadir sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay xeer ilaalinta maamul goboleedyada dhan ayaa kasoo qeyb galay shirkan sidoo kale shirka waxaa kasoo qeyb galay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka garyaqaanka guud hanti dhowraha guud iyo marti sharaf kale oo kala duwan oo kala timid dalka iyo dibaddiisa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay talisyada booliska iyo asluubta xafiiska guddiga shaqaalaha rayadka ee madaxa bannaan ee dowladda iyo qeybaha bulshada rayadka jaamacadaha xarumaha baarista saxaafadda ururka qareenada soomaaliyeed iyo hay-adda culummada soomaaliyeed ujeedada shirka waa wuxuu ujeeddada shirka waxa waaya in la qiimeeyo wixii qabsoomay sanadkii tagay iyo in la darsaa caqabadihii jiray sanadkii tagay si loogu eh, looga baxa iyo wada shaqaynta eh, garsoorka heer walba uu leeyahay arrimaha ka soo baxay shirka socday labada maalmood kow eh, shirka marka ugu horeysa waxaa lagu soo bandhigay warbixin sanadeedka sanadkii laba kun labaatan iyo saddex oo lagu soo koobay bayada oo buug ah buuggaas oo caddaynaya adeegii cadaaladeed ee bulshada loo qabtay sanadkii laba kun labaatan iyo saddex iyo horumaradii la gaaray dhammaan soo koobay sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay shan cilmi baaris oo ay sameeyeen xeeldheerayaal oo kala ahaa kaalinta garsoorka ee dowlad wanaagga kaalinta garsoorka ee ilaalinta hantida guud ilaalinta madax bannaanida hay-adaha garsoorka usinaanta iyo daahfurnaanta qaadashada shaqaalaha rayadka ee dowladda xanaanka baarista dembiyada maaliyadeed qodobada ka soo baxay shirka shirka waxa uu ku baaqay dhismaha iyo madax banaanida hay-adaha muhiimka u ah maamul wanaagga sida in la dhiso guddiga la dagaalanka musuq maasuqa guddiga xaquuqul insaanka hay-adahaasi oo ay jirto dhammaan shuruucdii lagu dhisi lahaa shirka waxa uu soo jeedinayaa casriyeynta shuruucda jirta si ay ulujaan qaado dhammaan xeerarka dowliga shirka waxa uu soo jeedinayaa in wax kabadda lagu sameeyo xeerarka la xiriiro dembiyada maaliyadda ayada oo la waafajinaya heshiisyada caalamiga ah iyo halbeegyada hay-adaha maaliyadda shirka wuxuu ku baaqayaa in si midaysan loogu loogu tababara saraakiisha maxkamadaha iyo eh, saraakiisha baarista eh, hanaanka a m l iyo c f t shirka wuxuu soo jeedinayaa in si deg dega ah loo dhiso golaha sare ee garsoorka dalka iyo maxkamadda dastuuriga ah si loo helo garsoor madax bannaan oo shaqadiisa u guto si madax bannaan shirka wuxuu soo jeedinayaa hirgelinta hanaanka federaalinta garsoorka lana dejiyo xeerka nidaamka garsoorka oo federaal ah shirka wuxuu ku baaqayaa in garsoorka uu helo miisaaniyad ku filan xarumihiisa iyo howlwadeennada si uu u guto shaqadiisa si hufan mahadnaq ugu dambeyntii shirka waxa uu mahad ballaaran u soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk iyo xukuumaddiisa oo ka dhigay barnaamijka eh, garsoorka inuu yahay midka ugu horeeya ee u leh hortabinta kuna bixiyey juhdi badan sidii wax looga qabo lahaa arrimaha garsoorka codkaas aad maqlayseen waxa uu ahaa mid ka mid ah hay-adaha garsoorka dalka oo isagu aqrinayay warmutiyad laga soo saaray shir-sanadeedka garsoorka dalka ee lasoo gabagabeeyay dhinaca kalena gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf ayaa ka hadlay gabagabada shirka oo isaguba uu soo xiray wuxuuna ka hadlay muhiimadda uu shirkan lahaa waxyaabay u qabsooman garsoorka dalka sanadkii lasoo dhaafay iyo sidoo kale e, isbedelkii ay sameeyeen oo keentay in horumar badan laga sameeyo dhanka hayadaha garsoorka dalka runtii waxay noo qarsoomay shir wanaagsan oo qurux badan oo howlo aad iyo aada u muhiima lagaga hadlay islamarkaana halkudhigiisu ahaa mid muhiimad gaara u leh dalkan iyo dadkan oo ah doorka ama kaalinta uu garsoorka ku leeyahay maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa sidii marar badan lasoo jeediyey ama halkan laga sheegay garsoorku waxa weeye waa ilaaliyaha shuruucda dalka oo dastuurka ugu horeeyo waxa weeye waa xakameeyaha hay-adda fulinta iyo baarlamaanka oo ku xakameeyo uu hoggaansanka iyo ku dhaqanka sharciga sababta markaa maamul wanaaguna halkaasuu ka yimaadaa sharcigoo lagu dhaqmuu ka yimaada markaa sababta loo soo qaatay haddii la isweydiinayo garsoorka maxaa ka galay maamul wanaag waxa weeye waa inuu ku ilaaliyo hay-adaha dowladda inay ku dhaqmaan shuruucda dalka kan u yaalla taas micnaheedu micnaheedu waa taas weeye runtii cilmi halkan laga soo jeediyeyna intaasay ku dul wareegayeen garsoorku markaa isagoo taaka duulaya wuxuu mar walba isagu ku dadaalaa inuu muraayad u noqdo arrimahaasi laga hadlayo oo arrintii oo wasiir baafa la yaabanay war dadka garsoor ka shaqeeya tayadood wanaagsana isagoo markii dambe ku sheegay waxay dadkani ku yimaadeen tartan furan oo cadaalada oo qof walba uu ku yimid xirfadiisa iyo aqoontiisa iyo kartidiisa kuna yimid imtixaan furan oo sidii uu wasiiru ka sheekeynayo ku qaatay markuu wasiirka beeraha ahaa exactly saasoo kale ayaa lagu qaatay qofka kastoo aalkan fadhiya marka waxaan qiraynaa haddii ummadda loo siiyo fursad ay ku tartamaan oo aanu tajriibanay oo aanu ogaanay inaan loo baahnayn inaan loo baahnayn qabiil inaan wax kale loo baahnayn qof walbana waxaanu ognay qanaaca buuxda inuu ku qabo taas inuu qofku markaa isku arko qof han leh oo madax bannaan oo aana cida waxu sheegan oo aanu qof daba socon oo aanu qof intuu xafiiska ugu yimaado odhan aniga ayaa shaqada ku keenay oo kaa wasteeye waxaa i samee runtii waxyaabahaanu runtii tajriibaynay ee garsoorkana waxa weyn ka bedelay weeye markaa siyaasiga qof kasta culaysku waa ka degi lahaa haddii taa la qaato oo dadka loo furo adduunyada waa jirtaa meel walbaa dhaca waxa la yidhahda affirmative action ayaa jira oo wadamyo gaara oo nugul oo laga yaabo inaanay tartankaa geli karin loo sameeyo xaalad gaara laakiin reer laguma saleeyo waa dad duruuf gaara leh ayaa loo sameeya arrimaha noocaas oo kale xaalad gaara loo sameeya in iyaga si gaara loo dhiirigeliyo sida tusaale ahaan oo kale marka doorashooyinka laga hadlayaa boqolkiiba soddon dumarkaa loo xidhay ayaa waxaa la odhan karaa boqolkiiba intaa waxaa loo xidhay dadka naafada ma way dhici karta xaalado noocaasa weeye laakiin marna laguma qaybin karo shaqo reero four point wuxuu ku fiican yahay haddiiba aan la baabi'eyn inuu meelaha iyo siyaasadaha inagaga xidhnaado xelalka siyaasigaa ku xidhnaado oo aanu u soo daadegin hay-adaha garsoorka iyo hawlwadeen iyo shaqaalaha rayidka ee dowladda gudaha waa laga maarmaan weeye haddii halkaa loo soo daadago waxa weeye wax walba waa kharimayaan runtii marka waxaan rabaa inaanan hadalka sii badin maadaama salaadiina sugayso dhammaantiin mar labaad mar saddexaad aad iyo aad baad umahadsantihiin shirkeeniina halkaas baan kusoo gabagabaysanaynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa sanadka dambe shirka loo kasii qurux badan aad iyo aad baad umahadsantihiin shirkeeniina waa inoo xidhayaan codkaas aad maqleyseen waxauu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yusuf oo isagu ka hadlayay xiritaanka shirsanadeedka garsoorka dalka oo lasoo gabagabeeyay oo laga soo saaray warmurtiyeed kaasi oo inta badan diirada lagu saarayay waxyaabay u qabsoomay hay-adaha garsoorka dalka isbedelka laga sameeyay dhinacyada garsoorka dalka la dagaalanka musuq iyo arrimo kale oo hay-adaha garsoorku ay diirada saareen weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenana oad nagala socotaan dhegeystayaal waxaa ku noolo ka digriye cawiya subaw weli barnaamijka kulanka adegsanaysaan markaana dad badan ayaa lagu dilay xadka u dhexeeya suudaan iyo koonfurta suudaan iyadoo oo markaa inta badan dhulka uu yahay dhul lagu muransan yahay oo ay muddo ku dagaalamayeen markaa xubnaha u kala dhashay suudaan iyo sidoo kale koonfurta suudaan laba iyo konton ruux dadka badan oo isugu jira haween iyo caruur ayaa la sheegay inay ku dhinteen gobolka loo yaqaano abyaai oo isagu markaa dhacaa xadka dalalka suudaan iyo sidoo kale koonfurta suudaan saraakiisha xukuumadda ee koonfurta suudaan ayaa iyagu waxay markaa sheegtaan inay leeyihiin gobolkan halka suudaanta kalena ay laftirkeedu aaminsan tahay inay iyagu leeyihiin marka la eego eh, gobolkan abyae loo yaqaano ee eh, markaa xadka koonfurta suudaan iyo sidoo kale suudaana bolis gorge oo isagu ah, ma ah markaa sargaalka u qaabilsan warfaafinta xukuumadda koonfurta suudaan ee gobolka abye waxa uu markaa ka hadlay arintan wuxuuna sheegay in eh, kooxo hubeysan ay weerar kusoo qaadeen gobolka deriska la ah suudaanta kale ee khartuum magaalo madaxdu ay tahay taana markaa ay ku jireen dad rayadu uu sheegay fara badan oo isugu jira haween iyo caruur tirada dadka la dilayna waxaa lagu sheegay inay ka badan yihiin laba iyo konton ruux waana khasaare aad u badan marka la eego dadka rayadka ah ee lagu dilay xadka suudaan iyo sidoo kale koonfurta suudaan waxaa la aaminsan yahay in weeraradii u dambeeyey ee dhacay maalmihii u dambeeyey inay ahaayeen kuwii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca xadka labada suudaan ee koonfurta iyo suudaanta kale ee khartuum tan iyo sanadii laba kun koob iyo labaatan xilligaasi oo weeraro iyo iskuhorimaadyo dhexmaray dhinacyada suudaan ay markaa sababeen dhimashada in ka badan afar iyo lixdan ruux iyo dhaawaca sidoo kale dad badan oo iyaguna boqol ruux ku dhow waxaana markaa la aaminsan yahay in eh, markaa arintani ay tahay mid soo jireen ah oo labada dal ee suudaan iyo sidoo kale koonfurta suudaan arrintan isku haysiga dhulka gaar ahaan gobolkan qaniga ku ah waxsoo saarka ee barkaasi ee laga helo dhaqaalaha ee markaa shidaalka iyo waxyaabaha kale ay inta badan ahaayeen murano soo jireen oo labada dhinac u dhexeeyey sarkaalka u qaabilsan arrimaha nabad ilaalinta ee koonfurta suudaan ee gaana isagu u dhashay gaar ahaan howlgalka loo yaqaano u n i s f a waxay iyagu sheegeen in arrintan ay aada uga wanaacsan yihiin muddooyinkii lasoo dhaafayna ay kordhaysay dhibaatada iyo xiisada u dhexaysa labada suudaan ee ka taagan gobolka abyee taana ay keentay in dhibaato ba-an oo dagaalo qabaa'il iyo sidoo kale isirnacaab ku saleysan iyo murano dhuleed ay arrintaa keeneen taa oo khasaaro badan ay markaa ka dhalatay in muddaana arintaasi ay saameyn badan ee eh, keentay oo markaa dhimasho iyo dhaawac badan ay ka dhasheen arrintaa dhinaca kalena wasiirada arrimaha dibadda ee baakistan iyo iran ayaa iyagana waxay markaa yeesheen eh, kulan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda iiraan ayaa gaaray islamabad oo magaalo madaxa u ah wadanka baakistan waxayna ka wada hadlayaan xiisada ka aalusan ee eh, gobolka iyo tan kale ee ka aalusan ee eh, bariga dhexe ee u dhexeysa falastiin iyo sidoo kale yuhuudda xuseen amiir cabdulxayin ayaa isagu ka degay islaamabad waxauna kulamo la qaadanayaa dhigiisa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaasi bakistan jaliil cabaas jilani waxayna ka wada hadlayaan xukuumadaha islaamabad iyo tehraan arrimaha ku aadan inay dejiyaan xiisada labada dhinac u udhexeysay toddobaadii lasoo dhaafay ee ka dhalatay duqeymo labada dhinacba ay ka kala geysteen gudaha bakistan iyo sidoo kale iiraan oo midba midka kale uu ku eedeynayay inuu iyagu markaa ay arrintaa khalad sidaas oo kalena ay barnaamijsanayeen kooxaha iyagu danahooda kasoo horjeeda qorshaha ugu weyn ee labada dhinac ay ku kulmeen waxa uu yahay eeraleeyahay ayna ka wada hadleen sidii loo dejin lahaa xiisada labada dhinac ee u udhexeysa gaar ahaan khilaafkii soo kala dhexgala dhawaan ee keenay in xuduudaha labada dhinacba duqeyme ay ka dhacaan taa oo horaantii bishan ee keentay in xiisad ay markaa ka dhex dhalatay xukuumadaha islaamabad iyo tehran haatan waxaana leeyahay qorsho waxauu yahay in labada dhinac ay ka wada hadlaan sidii loo soo celin lahaa xiriirkooda sidaasoo kalena loo dejin lahaa xiisada xiriirka diblaasiyadeedna dib u hagaajin loogu sameyn lahaa si xal loogu helo arrimaha iyo muranada taagan qorshaha ugu weyn arrintan laga leeyahay waxay tahay aala leeyahay in la dejiyo xiisada gobolka xilli weli khilaafaad kale ay ka jiraan gobolka oo ku saleysan marka la eego dhul iyo arrimo kale oo taagan taa oo inta badan iyagu eh, saameyn eh, ku yeeshaa deganaanshaha iyo wada noolaashaha inta badan dalalka iyagu dariska ah waxaan arintan la aaminsan yahay inay walaac laga muujiyey oo horeyba midooda yurub iyo qaramada midoobey ay ugu baaqeen iiraan iyo pakistan in ay wax waliba ku dhammeeyaan wadahadal si looga baaqsado dagaal milatari iyo dagaal ee dhinacyadan dhex kaasi oo sii hurin karaa xiisadda colaadeed ee ka aalusan marka la eego dalalka bariga dhexe iyo sidoo kale qaarada aasiyaba taa oo keeni kartaa saameyn guud inay ku yeeshaan wadamo badan oo daris ah iyo si guudba qaaradda dhinaca kale iiraan waxa ay markaa iyagu gaashaanka u daruureen kulug weeraro markaa laga geystay dalka jordan oo loo adeegsaday diyaaradaha nuucan duuli lahayn ee droniska loo yaqaano weeraradaasi oo lagu dilay eh, xubno ee eh, ka tirsan milatariga mareykanka oo iyagu fariisin ku lahaa eh, qeybo ka mid ah ee xadka jordan iyo syriya waxaana markaa warbaahinta iiraan ay qortay in arintan iyagu aanay waxba ka ogeyn oo xukuumaddu ay sheegtay inaysan shaqo ku lahayn iiraanna aysan arrintaa ka dambeyn madaxweynaha mareykanka joy biden iyo wasiirka ama xogeeyaha arrimaha dibadda ee u k david cameron ayaa labaduba waxay ku eedeeyeen dhawaan weerar ee dhowaan ka dhacay maalinimadii shalaata ahayd xadka u dhow marka la eego syria iyo sidoo kale ee jordan weerarkaasi oo ahaa mid duqeymo loo adeegsaday oo lagu dilay sida la sheegay ilaa iyo eh, xubno saddex xubnood gaaraya oo iyagu u dhashay eh, dalka mareykanka ama kamid a ah xubnaha shaqaalaha mareykanka hore ayaynu u cadeynay warkeenu waa uu cadyahay hadda iyo horeba marka la eego arintan annaga shaqo kuma lihin mas-uuliyaddeeda ma lihin dembiyada dagaal iyo xasuuqyada waxaa geysta maamulka rajiimka ah ee yuhuudda kuwa ah oo iyagu inta badan aan waxba xiirinin anagu shaqo kuma lihin arinta ayaa lagu yiri eh, qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee iran oo warbaahinta u akhriyey eh, ninka lagu magacaabo naasir kanani oo isagu ah afyaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka iran waxauna la hadlay warbaahinta dowladda waxay iyagu u muuqdaan kuwo keenaya warar aan xaqiiqda ku salaysnayn annagu shaqo ku marihin arrintaa iyagoo ka eegaya danaha dadkooda waxay inta badan iska horkeenaan eh, markaa dalalka qaar iyaga oo markaa oga dhigaya in ay danahooda eegayaan ama nabadgelyo ka shaqeynayaan taasimaha mid saxa master kanaani oo sii hadlayay waxa uu sheegay in iiraan aysan shaqo ku lahayn weerarada lagu bartilmaameysado mareykanka ee ka dhaca bariga dhexe iyo qeybo kale oo caalamka ka mid midaba ah. taasina iyagu ay yihiin markaa cadaawad mareykanku isagu abuurtay iyo dhinacyada la dagaalamayaba dhowaan qoraal kasoo baxay madaxweynaha mareykanka joe biden wuxuu ku sheegay in weerarkii lagu dilay xubno ka mid ah ciidamada milatariga mareykanka ee ka dhacay jordan ay ka dambeeyeen maleeshiyaadka iran ay taageertay ishaacada iyo sidoo kale xubno kale oo gobolka ama bariga dhexe ee fariisimo ku leh kuwaas oo sheegay inay soo abaabuleen weerarka lagu bartilmaameysaday ciidamada ka tirsan wadanka mareykanka kuwooda milatariga arintan waxaa laleeyahay waxay soo kordhin doontaa xiisada ee ka aloosan si guudba gobolka ama bariga dhexe marka la eego dagaalada ka socda falastiin gaar ahaan xasuuqa ay khaza ka wadaan ciidamada yahuudda iyo si guud khilaafaadka u udhexeeya iiraan iyo reer galbeedka oo inta badanba ahaa mid markaasi taxano ah waxaana inta badan kordha ayaa laleeyahay weerarada ay dhinacyadu ay geysanayaan xuutiyiinta yemen sidaasoo kale waxaay iiraan iyagu taageeraan maleeshiyaad badan oo ka markaa ka dagaalama dalalka siiriya ciraaq iyo wadamo kale waana sababta ay u aaminsan yihiin in weerarada haatan la geystay ee mareykanku ay markaa sheegeen in iiraan iyadoo ay ka dambeysay warow iiraan ay arrintaa gaashaanka u daruurtay weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan kairana waad nagala socotaan dhegeystayaal n n caleeniyo ubax guud ka qariyeenuy guulilama waxay midiba geesteen hoobaan isgaadhiyo guntin midhaa leeday sida geed caleeliyo ubax guud ka qariyeen oy ay hoobaan isgaadhiyo guntin midhaa leeday oo soo gando ayniyo gacan webi ku yaala oo godan barwaaqa ah durdur aan gudhayniyo gacan webi ku yaala ongu iyo jiila midab guurin baato fadhiyahay kalgacalbaan goortaan ku eegaba gabadhiyahay kalgacalbaan goortaan ku eegaba qalbiga iga gelisaa gabadhyahay kalgacalbaan boortaan ku eegaba gabadhiyay kalgacalbaan boortaan ku eegaba qalbigayga gelisa se aanan garanay unuday caashaqee halka aad gaadhsiin galcoobo hadba kaynta geedale oo galabba loo raro sida ramad guyaad dhalay hadba kaynta geedale onguluf colaadiyo weli socoto dheergeli wuluf weli sooto dheergeli gabadhyay kalgacalbaan buurtaan kueegaba gabadhiyay kalgacal baan ku eegaba qalbigayga gelisa gabadhiyahay kalgacal goortaan ku eegaba gabadhyay kalgacal goortaan ku eegaba qalbiga iga gelisa si aanan garanay ibnuday cashaqee halka aad gaadhsiin sida gubanka qaarkii dhulgargoor ku simanyay ama maargaldhiidho gubatii u ku taal hawd oo laba gardhuubo badhbageesu seexdeen darabka iyo geeda xarfanayso shimbiro ka giigeen ama harangingimaano guud ka xarfanayso shimbiro ka giigeen ongu iyo jiila midab guurin baato abguurin baatow gabadhyay kan gacan baan goortaan ku eegabaa gabadhyahay kalgacan ku eegabaa qalbigayga gelisa gabadhyahay galgacal badan goortii aan ku-eegaba qalbiga gelisa iyo reekan ay ka midaystaan ku luuqeynayay fanaanka laaw raxmed maxamed axmed kuluc waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka kenn heese kale iyo warbixino kale ayaa noo socda balse markaan waxaad ku harawataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraha axmed xuseen ayaala diyaara mahadsanid cabdicasiis waa isniin taariikhdan waxay ku beegan tahay bisha koowaad sanadkuna waa waa maalinta sagaaliyo labaatanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo saddex cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sideedii hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee magaceeda loo soo gaabiyo m s f ayaa ku dhawaaqday inay dhaqaatiirteeda iyo shaqaalaheeda kala baxayso soomaaliya kadib markii maalin ka hor qarax lagu dilay shaqaale ka mid ah hay-adda m s f maanta oo kale sanadii labadii kun labaiyo tobankii waxaa magaalada muqdisho lagu aasay meydka agaasimihii idaacadda shabeelle allah u naxariiste xasan cismaan cabdi xasan fantastic oo maalin ka hor lagu dilay muqdisho waxaana aaskiisa ka qayb galay bahda saxaafadda muqdisho maanta oo kale sanadii labadii kun saddex tobankii qof naftiye hallige ah oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyey afaafka hore ee xafiiska ra wasaaraha soomaaliya maanta oo kale sanadii lix boqol waxaa soo idlaaday khilaafadii ugu ballaarnayd ee islaamka ee khulafaa u raashidiin kadib geeridii ku timid hogaamiyihii afraad ee khilaafada islaamka cali bin abi taalib waxaana xigay khilaafadii umawiyiinta maanta oo kale sannadii kun sagaal ciidamadii jarmalka iyo talyaaniga ayaa qabsaday magaalada banghaazi oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka liibiya maanta oo kale sannadii kun sagaal boqol museveni ayaa loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha dalka uganda museveni tan iyo xilligaasi waa madaxweynaha dalka uganda maanta oo kale sanadii labadii kun iyo labadii madaxweynihii dalka mareykanka ee xilligaasi georgi w bush ayaa ku dhawaaqay in wadamada ciraaq iraan iyo kuuriyada waqooyi ay yihiin dalalka taageera kooxaha argagixisada ah ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun afariyo tobankii laacibka xulka qaranka ee burtaqiiska christiano ronaldo ayaa noqday xidigii ugu horeeyay ee aan isbaanish ahayn ee kabtan u noqda xilligaasi reaal madrid xilli uu markaasi u saftay kulankii shan boqolaad guud ahaana waa iga xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkugu celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n ifraax waxaan ula xubintii maanta ogale maxaa dowlada ka dhaca warxinada kale barnamijka dngra weli maamulka yahuuddu waxay wadaan xasuuq iyo dhibaateyn ay ku wadaan dadka rayidka ee falastiiniyiinta waxaana xasuuqa uu ka socdaa inta badan magaalooyinka dhaca waqooyiga iyo koonfurta khaza iyo bartamahaba iyo sidaasoo kale daanta galbeed hay-adda bisha cas ee falastiiniyana waxay sheegtay in saacadii u dambeeyey duqeymo xoogan ay ka dhaceen qeybo badan oo kamid ah magaalooyin ka tirsan marinka khaza waxaana meelaha la duqeeyey kamid ah isbitaalka al amal oo kamid ah isbitaalada ku yaala khan yunis oo dhaca koonfurta khaza sidaasoo kale ciidamada yuhuudda ayaana isku gadaamay deegaanada u dhow isbitaalka iyo hareerihiisa iyagoo markaa dad rayda toogasho ku dilay dhinaca kale ciidamada israel ayaa waxay toogteenayaa laleeyahay in lagu magacaabo wiil rayad ah oo markaa kamid a ah dhalinyarada lagu magacaabo yanaan maxamed oo lagu dilay xaafadda alyamuun loo yaqaano iyana kamid ah janiin oo daanta galbeed dhacda iyadoo sidaasoo kalena weli dad rayad ah ay ciidamada yuhuuddu xirxireen iyagoo raaf ka wadaa xaafado kamid ah daanta galbeed oo ay dad rayada guryahooda ku weerareen sidaasoo kalena ay xireen israel sidoo kale afyeen u hadlay waxa uu sheegay in dagaalka iyaga iyo xamaas uu dheeraan karo uuna qaadan karo sanado dheer oo xataa gaari kara toban sano oo haatan soo socota si ay markaa sheegeen inay usoo afjaraan xamaas dadkooduna ay markaa nabadgelyo ugu noolaadaan sargaal hore oo kamid ahaa ciidamada difaaca ee yahuudda oo lagu magacaabo beni gantis ayaa sidaas sheegay wuxuu shaaca ka qaaday inay muhiim tahay dowladdu inay ku dadaasho sidii lasoo afjari lahaa xamaas si ay israel oga nasato weerarada xamaas ay kusoo qaadaan qeybo kamid a ah yahuudda waxaa sidaasoo kale leeyahay deegaano badan oo iyo magaalooyin badan oo ka mid ah khaza waxaa laga sameeyey xabaal wadareedyo taasi oo muujinaysa tacadiyada iyo gumaadka dadka rayidka ee falastiiniyiinta lagu geystay dhulka ay markaa horey u goodonsanaayeen ee marinka khaza iyadoo hay-adaha qaramada midoobeen ay ka digayeen arrinta in muddo aan ay ugu baaqayeen dhinacyada in la joojiyay arrintan si markaa looga hortago tacadiga iyo xuquuqul insaanka in lagu xadgudbo taasi oo israel ay hore uga tallaabtay xilli maxkamada cadaaladda dunida ay soo saartay amar loogu markaa farayo yuhuuddu inay joojiyaan xasuuq ay dadka ku hayaan ilaaliyaana badqabka dadka rayidka ah aan dagaalka ku jirin guud ahaan hawaneynta dhegeystayaal barnaamijkii kulanka ood kala socoteen ka yareen waxaan ka cudurdaaranaa dhegeystayaal maanta inaynu markaa idin hayrin xubintii kalamaan gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa heestii beeniraad mare uu ku luuqeeyay fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi taa barnaamijkan lamid ku kulmi doona nabadgelyo aqalku ridaayo rabka lama dul saare dumarkuna ramaadkiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane waan noqoto helay baan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraye anigiioo raxmo quraa ayaa rubis la joogane raad male raaxada adduunyada aniwayga taagte geed buu ku raarmo reesgaari waaye waqtigu ima ಗಮತಾರೋ ಅದನ್ನ ಈ ಮರಿದೆಯೇ ರಸಮಾಲ ಹೈಸಿಯೋ ಮಾಲೈಸ್ ಕುರ್ರಿಯ la reebay dunidewax dhambaan rafaadoon wucla orod ku daaloon raacdeeyey gabadhee dantaa ii run sheegte raganimo mawayne

habla horay baane badda oo isrogiyo biyo horaarka joogaan baygu roga wareegsane armiciida ramiyo ranti lula sideedii fuushanenacabkay rideeyo mantaraxan maroodiya rafiiqaygii moode xilligiyo kitaabkiyo ratubtiyo qur-aankii waan ku raysan waaye rabbi lagama quuse way i ruuxu